dheeshadheela dhulkayaga nagowdhima bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal melowba joogtaan iyo si walbao maqalbaahiyaha kn idiin soo gaaraya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan gidigii soomaalay galab wanaagsan cadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayow galab wanaagsan idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqla'ayo galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeena gidigin ku nool waayahay galab wanaagsan saaxiibayaal mar kale barnaamijka galab wanaagsan waa barnaamij aad dhegeystaan galab waliba marka laga reebo galabnimada jimcaha ah barnaamijka galab wanaagsan alab waxaad ku dhegeysataan kaalimaha sugaanta haddii ay ahaa lahaayeen kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe kelikeligiiyo lamaanaha intaba sidoo kale waxaad ku dhegeysataan sheekadii xiisaha lahayd ee xurmo daran iyo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 sheekooyin badan mhm. waanu akhrin doonaa soo maha intaan ka gaarno aada iyo aad waayahay wax walba waxaa ka horeeya inta sheekada aan la aadin mhm. qosolka iyo qaraaxada iyo kaftanka halkan ka dhici doona galabta waxbaa ka horeeya dhegeystayaasha waxay leeyihiin mhm. mehilmaami rabaan daafur kacmal haa haye guriga ayadoo yurida laga soo gelin balse gudba <laughs> sidii oo kale marka mhm. daafurka ayadoo la aadin lama gudbi karo maqaanka wuxuu leeyahay joogsada yaa noo soo qabanay marka qaraami anaa ku furanayo waayah ilaa iyo waa kuu sheegay ilaa yaraanteeda saaska ahaa heesaa eh, qaraamiga qabsan jirin baan soomaha fur iyo waxaa ku dhago waa la ii day jirle waa lagu daayay haddana galabta adiga haddana waa ii daynaya bis mm, diyaar ah marka eh. Eh, waxaan ku daafurineenaa aan damaq jacayl axmed mooge liibaan waayah dhegeysa habboon damaq jacay dad israbaa warkood ka daadjewaxay ugu daray markii aan dullimi tangimiga rabay aan damaq jacay dad israbaa warkood ka daadje waxay ugu dhahay markii aan duul imi taan rabay aado dogdhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dogdhex jiifto daawanaysa ubaxo sawraaxa damcadayo durbaa garayski furaatayo sidayse timihin jaamacadayo durbaa garayski furaatayo sii daysi timidanimaadaysa mise waad dugsiisaa heli jiraaye dadu maxaad ka faliday dado maxaa ka faliilay قديما لقائنا كتاتجي waxaan dayay rumaariyo dhibtood oo ilaa durkee candadiyama deeqaayna kadaadije mariyodhitodo ilaa dhulke wuxuu sida daruuraha sagal wawdahalacay wuxuu sida daruuraha sagal wawdahalacay waa mid muuqada hablo haddaanani gudayna waxaygu dirqiyay kole wixii lagu tali lahaa mhm. ah, waa la sugaa <laughs> waayahay dadkaa laga sugaa sooma dad maxaad dadku usoo bandhigay ilaa eh. waaya heeskaas ayaa ku luuqeynay shacaybo axmed mooge liibaan waxayna kamid tahay heesaha qaaraamiga ah daarog ayayna u ahayd barnaamijka galab wanaagsan aada iyo aad galabtu waa talaado waa xubinteena inoo sheekay saaxiibada sheekooyin aada u fara ayay noo soo direen intii aana ka gaarno waan u akrinaynaa sheekada ugu horeysma dhankaaga mise dhankii kole dhankaaga aniga waa xigsan doonaa soo maahan mhm. waayahay aniga dhankayga haddii aad isiisay waxaan soo qabanayaa sheekadan waxaa nala soo wadaagay dhegeysta nala soo wadaagay mhm. waxaa la yidhi brofesor maadada suuqgeynta ama ganacsiga ka dhigayay iskuul macad ah ayaa tusaa maxay ahayd tusaaleynayay mhm. marka ardada u sharxay si uu maaragta fahamkooda usoo dhaweeyey maadada waxa uu yidhi marka ee waxaad aragtay gabar shidan oo kuu qalanta kadibna inta u tagtay ayaad u sheegtay inaad tahay nin u dhigma oo diin dabeecad iyo dhaqaalo ilaahay isugu daray mhm. taas waxaa la yidhahdaa uu yidhi daaragti marketing waxaad aragtay gabar shidan oo kuu dhiganta kadibna waxaad u dirtay qof asxaabtaada ka mid ah markaas buu u sheegay inaad tahay nin maaragtay ee aan la heli karin taasina waa wuxuu yidhi advertisement maxaa af soomaali ahaan xaysiis <laughs> xaysiin qodobka saddexaad wuxuu yidhi adiga oo jaakeynaya ayay gabar ku aragtay kuuna sheegtay inay kaa heshay taas wuxuu yidhi waa brand recognition qodobka afaraad wuxuu yidhi adiga oo si heer sare ah usoo labistay oo wuxuu yidhi isjooxaarinaya ayaad aragtay gabar kugu mashquulsan mhm. waxaadna wejigeeda ka garatay inay kula dhacsan tahay taasina waxa ay ka turjumaysaa uu yidhi customer feedback qodobka shanaad wuxuu yidhi waxaad aragtay gabar shidan oo kuu dhiganta balse markaad la wadaagtay rabitaanka aad u qabto ayay kuu sheegtay in la qabo oo ay xaas tahay mhm. wuxuu yidhi marka waxaa la yidhahdaa taasne maarkee wuxuu yidhi market dimandi aan sabalay gaabaa la dhahaa udhaha mm-hmm. qodobka lixaad wuxuu yidhi waxaad aragtay gabar shidan balse ee eh, intaadan u sheegin inaad ka heshay ayuu eh, ayuu idin yimid eh, nin faataala ah oo af soomaali badan kadibna adiga oo arkaya ayuu hortaada ku kaxaystay kuna guursaday taasina wuxuu yidhi waa competition eatin into your marketing share into your mm-hmm. market share hadda waa gaadan yahay <laughs> qodobka ugu dambeeya mm. wuxuu yidhi waxaad aragtay gabar shidan balse mm. adiga oo raba inaad u sheegto inaad ka heshay ayay idin timid ayay kuu timid macnaha mm. waa labadiin labadiinoo isla joogay ayay idin timid ee xaaskaagu markaabaad naftaada wuxuu yidhi u cabsatay mm-hmm. iskana dhaaftay taasina wuxuu yidhi waa new market inter interi waayahay eh, sheekada aan dhegeystaana soo wadaagay aada buu u mahadsan yahay eh, kolkayga markan mhm. mid kalean soo qabanaya sheeko sheeka keentay soomaali hor u dhahday mhm. eh, dhegeysta kale waxuu na soo diray sheeko aada u qosol badan waxa uu yiri mid xanuunsan ama mhm. qof yaro xanuunsan ama waalan ayaa hadda ka hor laga fasaxay isbitaal dadka waalwaalan lagu dabiibo mm-hmm. waxaana lagu sii qaaday gaari ambalaas ah ama oh. gaariga nooca gargaarka deg loo yaqaano mm-hmm. markii gurigiisa uu dhawaaday ayuu yiri waan imid gurigeyga ee idejiya hala idejiyo waxaa la weydiiyey marka mm. maxaad ku garatay gurigaaga wuxuu yiri labadaas cunug ee iskoolka u socda mm-hmm. anigaa dhalay haddana waxyar kadib haweene ayaa kasoo baxday gurigii mhm. wuxuu yidhi qofkaas qoftaasna waa aniga xaaskayga mhm. waxyar haddana kabacdi mhm. ninaa soo baxay markaasuu yidhi kaas sii socdana waa aniga oo shaqo u socda <laughs> masoo dhowkan <laughs> marka eh, halagu celiyo meesha laga keenaa ka dhacday ah, <laughs> dibaa loo celiyo waa sheeko qosol badan runtii marka waxyaaba qosol badan aad jira aada u mahadsan eh, mid kale ma raacsadaa mise sheekooyinka mm. soo maa waan usoo laabanaynaa markaan waxaan jaleecaynaa dhankaaga kaana sugaanid waayahay markaan waa dhankeyga soo maa mhm. waayahay waxaan noo soo qabanayaa maadaama adiga ee hadaaye heesihii hore aan noo soo qabatay aan damaq jacayl mm. markaan aniga heesihii dambe ayaan aadayaa waxaan soo qabanayaa fanaanka da-da yar liibaan door nafyahay muxibada ka joog kagelin iridaha nabsiga ha mudan nabar iyo layaab noolow keliga xornimo ayuu leeyahay xornimo ku nooloo kaliga aad iyo aad haye la arki doonee bal farsamada <laughs> muxibaadka joog hagelin hiridaa nafsiga ha mudan gabareyo layaab noolow keliga xornimo noolow keliga xornimo malaha nuuriyo elays naftiga weliga ha jacayl naalkiisuna u dhimaa malaha nuuriyo ilays nabdiga weliga ah farin yada dadhaawaa qofkii unuglaada adoo naaliyo samayn nasteexa ka raadiyo niyada ka dhaawaca cishqigu waanaa fakaran niyadda raabitaankoodo nimcada wadooda siiya nasrina weligii ma falo nasrina weligii ma falo cishqigu waanaa fakaran niyada rabitaankoodu nimcada wadunsiga nasrina weligii maalonasrina weligii ma falo waa kuwanal naasteex weligaa filan nasiibkuna waa maduu hadduu waayu ku nabo waa alla ilaahay waxbaa ka dhacay waan filayaa saaxiibada inay hadda ka heleen heystan ay dhagahooda kasii maaragtay shanqarays waxaa ku luuqeynaya libandor barnaamijkeena galab wanaagsanna qayb bay ka ahayd shacaybo noolow kaligaa xornimo aada iyo aad waa talo mm. koley talo oo dadka dhan wada qaadan karaan laakiin maahan qofkii rabo un baa qaadan karaa ah. sida adiga camal <laughs> mm. waaya waa kugu qaata <laughs> eh, aada iyo aad dhowla cadeyntaada maantana waxaa laleeyahay eh. ah. waa toroba zaaid mi <laughs> aad Eh, hadda ka hor sheeko mar kale dhageysaa mm. soo diray waxa uu leeyahay hadda ka hor mm-hmm. ayaa macalin afrikaan ah waxa uu ku mm. guuleystay biladda macalinnimo mm. waxaana loo qaaday dalka jina si uu wax u baro caruur jines ah ama shiinaha u dhashay maalintiisi ugu horeysay ayuu soo galay fasalka si uu u yeeriyo magacyada ardayda wuuna bilaabay ardaygii ugu horeeyey ayuu eh, magacaabay waxa uuna dhahay janj ardaygii ayaa yiri xaadir macalin waa joogaa kii labaad ayuu yeeriyey laangi ayuu yiri mm-hmm. xaadir mudane isla markiiba macalinkii marka waxaaleeyahay waa uu hindhis hadshaw amal mid gadaal fadhiyaa soo qeyliyey soo yiri macalin oo maqan yaha ma joogo maanta <laughs> hatishow maanta ma joogo <laughs> <laughs> macalin maanta hatishow ma joogo dhawuu maqan yahay macalinkii aad ayuu u yaabay marka eh, wrong oo dmaxaa qaldan wiil hore fadhiya ayaa waxa uu yiri macalin eh? magacayga ha qaldan ronga ma ahan ee eh? waa wong <laughs> marka macalinkii waa wareeray wuxuuna weydiiyey aryumaad oo dha mhm. maya mudane maad iskuolka wuu ka baxay ayay yidhahdaan <laughs> macnaha maad wuu baxay iskoolka waa ka baxay dhehen maad magac waaybo macalinkii mm. intuu yaabay ayuu qosol had had had camal wuu markuu qoslay mm-hmm. mudane ardaygaasi tacsiya u taal maanta <laughs> ma joogo asla maqada tacsiya u taal wax loo bari rabo ah, marka macalinka hadduu hindhiso <laughs> haduu dhaho was rong wax ah, walba ku hadlo qof magaciis waa <laughs> markii dambe macalinkii tooya wuu cararay <laughs> fasalka orda kusoo bax maamulo u imaada waxuu dhahay say wax u jiraan dad maxay geeda oo hata show iyo iyo maad iyo ah, mid walba haa mid wuxuu dhahay was rong markaan dhahay rong maan magaceyga wonga waay macalin oo yiri marka buuqa ku fureen macalinka aad iyo aad <laughs> Eh, deeqay inta aan sii aaday sheekooyinka kale mhm. kaalmaha sugaanta ku laabanayaa waayahay mustaf doolar mhm. libaaxii burjiga haystay mhm. bisad buu u muuqdaa yaa baawarkii qaatay yaa baawarkii qaatay aada iyo aad waa heys sheeko ay ku jirto oo wax badan laga fahmi karo farsamadan ka dalbanna waaya jecayla ereygaaga wuu bukooda maqalkaaga ka ilbaxay danayntaada wuu bukooda maqalkaaga ka ilbaxay danayntaada haddan beri ahaa ruuxa wuu busayla ereygaaga wuu bukooda maqalkaaga ka ilbaxay danayntaada wuu bukooda maqalkaaga ka bogsaday xasuustaada in yar kuma boqolyoobo kuma baahda aragaaga bidhaantaada uma xiiso daantaada uma xiiso haddii aad u baaqayso qalbi aad burburintiisa haddii aad u baaqayso qalbi aad burburintiisa uu badheedha jabintiisa ka bedelay halkiisiiye uu badheedha jabintiisa ka bedelay halkiisiiye u adkayso baradaada samir waa barhkaagii wakhtiga isbedelayaa leh axbilalaba boglayntaase birlabkuguma soo jiidan korbarkayga kuma keenin nafsi kulama aan beegsan nafsi waadigii isbidayaari waqtiga isbedelayaale axbilalaba boglayntaase birlab kuguma soo jiidan barbarkayga kuma keenin nafsi kulama aan beegsan nafsi qaadigii isbiday aariye libaaxii burjiga haystay bisad buu u muuqdaaye libaaxii burjiga haystay bisad buu u muuqdaaye yaabaa warkii qaatay libaaxii burjiga haystay bisad buu u muuqdaaye libaaxii burjiga haystay bisad buu u muuqdaaye intaa aynu kaga soo laabanno mustafa dolar ayaa ku luuqeynayay mm. waana heys eh, cajiiba koley cajiiba koley mm. qisadeeday wadataa mm. eh, waxaan isla soo gaarnay hadii saaxiibada ay dhageysan jireen shakadii xiisaha lahayd ee xurmad daran iyo xariir dumar balse waxaan ka horeysiinaynaa qadar yar oo adeega bulshada Thank you. tobanto wacan dhegaystayaal meel walbaad joogtaan kusoo dhawaada sheekadeennii xurmadaran iyo xariir dumar qaybteedii soddon iyo labaad oo ah qaybtii ugu dambaysay sabir eh. intee joogtaa isbitaalka banaankiisa taaganahe banaanka ma soo bixi kartaa waa fiicanaha ii waran see tahay caafimaadkaaga saalax maxaa ku dhacana walaalkaa walaalkaa maxaa suuxdinta moo qabaa abow maya hee maxaa ku dhaxay hee maxaa ku soo booday liil ani waxaa ogtahay ugu cayrano saabirino hee maxaa jira abow maxaa ogahay fiiri ali ad horta dhibka iyo foodai wax kastoo kugu aqaaninta laakiin muuma leeyihin inaad saalax kasoo dhicist mida ku sheega saabiro horta mida ku sheegaya ani horta adii saalax inaa wad dhalateen ani war muhiin mafahante may dee horta fiiri ani waxaas waxaan ka ogaa ma lahayn saalax eh, maalin anoo dukaanka xaafadeen maaragta weynka ah hmm. anoo ka adeeganaya saalax meesha isku aragne waa weliba xitaa dagaala ah isku barna saalax eh, xanjo u gadanaya anoo dhiibaayo ah, weysadiiaa ka jabtay sidaa isku barin maalin labaada meesha isku aragnay waa isbaranay xiriir isoo bandhigtay anigana waa ogtahanoo iska wada iga ahayd ma fahan laakiin walaahi waxaa qorsheenaya saabirow markaa maanta qadada ka tago oo hooyo a barto inaa bacd casirka a aan u tago oon u sheega runta oo idhahdaan wiilkaasaa is jecelnahay walaalow hooyada maamadaas dhashay oo xaafad degan asaan isguursa rabnaa i nabadgeli laakiin anima haddaa ogahay inuu saabir iyo saalax ay wada dhasheen anigu waxaan ceeb eh maka tali lahayn ma fahamte marka eh, taasaa dhacday ceebtaasaa dhacday hadda see waay caafimaadkiisa ka waransee muxuu dareemayaa ah, ah, ani maa sumeeyo iyo habaryar wejigeed geene oo labadooda wiil a iskula shukaansaday maya ceebtaas ilaahay mey dhiga ma fahamte saabiro anaad sababta adaa kuu waca waxay tahay saabir ani waa i fahmaya ma fahamte mida kalena ani waxaas wiil ah eh, aala hadlo laakiin aniga adibisaa fikirkuu jeclaa ee eh, qaladkaiyo ciqaabtiisa inaan marana walaahi diyaaraa u ahay hadii xitaa leedhahaayo saalax iyo saabir labada waaweyn ilen saalaxnimaba jecleyne saabirna waaweyney qaladka asmaysa dartiis saalaxa u tanaasula maya ani ha ka cabsanenbu laga yaabo haddii aanbu nin gursanayo adaa gursana haddii ay dhacdane xaafadda dhan xitaa ana hooyada waxaa ku qalqaalinana gurigeena ijaar kashano oo ka guuraba aslan wejiga xitaa ana walaasha hooyada ma siin kari ka weyn maa jirto maamo dhan oo labadeedii wiil haydee mid kasta oo si sax iigu tashanayo may saabir ceebaa ka dhacday waana ku baryaa codsi waaye igayeel xabiibi waxaan yeela maaqaan hadda hooye iyaala joogtaaye bal suu fikir jawaab isoo sii waa ku sugahayaaba kaa taga aniga xariir dumar mm, mm, mm, wallaahi sheekadu sheeka qiimo aad u badan bay ahayd haddaan gabagabadeeda kusoo koobo ninkii macallin xasan ahaa markuu ku fashilmay jacaylkii saabiriin magaaladoo dhan iyo iskuulkii buu iskaga tegey saabiriinna maadaama ay qiyaamo badan ay samaysay waana gateedee dumari kunna way la sheekaystaan kowna way kala baxaan laakiinse saabir iyo saalax labadaba waa weydey saa darteedna xaafaddii way ka guureen meeshaana niyo jab aan loo fadhiyin baa ka dhacay isuma yalan nin wanaagsan bay guursatay meel fiican bay dhigtay saalax iyo saabiroo walaalahaana iyaguna reera yeesheen shaqadoodiina way wataan markaa meesha anigii cabdalla ayaa ku khasaaray aa leedahay jacaylaan ma naga raacday haye sii soco cabdaleh saaxiibayaal sheekadaynii xurmadaran iyo xiriir dumar intaasa noo joogto fikradda waxaa iska lahaa abwaan xayir cali rooble jilaayaashana waxaa ka mid ah shaqaalaha idaacadda kulmihe waar sugsugsugsughaataad soconay dadkana dhegaysanaya waan u mahadnaqaynaa aad baan u mahadsantiin sheekatan la mid ah intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wanaag saaxiibayaal aan halkaasi kaga nimaadno sheekadii xiisaha lahayd xurmad daran iyo xariir dumar mm-hmm. aada iyo aad markaan xagee dhankii sheekooyinka maan aadnah dhankaaga adiga dhankaaga kusii maaniga mm-hmm. okay eh, dhankayga hadda soo qabtay sheeka lasoo diray eh, waxaa la leeyahay deeqaay mm-hmm. wiil dhallinyaro ah Mm. ayaa exam ama imtixaan u fadhiisanayay markaabuu wax uu ka shaqeeyo aqoon waayey warqadii loo keenay ayuuna meesha ugu dambeysay wax uu kaga qoray mm-hmm. aamuskaygu kama turjumayo jaahilnimadeeda balse mm-hmm. qoraal kuma soo koobi karo waxa maskaxdeeda ka guuxaya marka haddii waxaad qortay koley natiijaad sugay maalintii natiijada markii la gaaray mm-hmm. ayaa iskoolkii uu dhiganayay guddigii imtixaanaadkii wixi isku laabteen waxaa loo soo qoray mhm. dhicitaankaagu kama turjumayo fashilkaaga balse mhm. indha adeegaaga mhm. waxaad ku mutaysatay maadaama fonfoor aad ahayd sanadkii ugu dambeeyey in hal sano oo dheeraad ah aanalisii joogto asagoo <laughs> ah, ah eh, fasalka ugu dambeeyey ee dugsi sare ayuu eh, sidaa sameeyey marka waxay dheheen waxaa garwaaqsanay hal sanoo kale inaa nalasii joogtoadib u kahorseed hadana fasalkii ah ku dhacday imtixaankiisa mm, wiilkaasi waxbaa aad iyo aad mm. ma sheekooyinkaa kusii soconeynaa mise kalmasugaan noosoo qaba waayah kalimaha sugaanta hadii aan kusoo yara nasano markan waxaan soo qabanayaa hees dhaanto ah ayaan aadeynaa markan abwaanjango dhaanto mhm ku soco xidhida jirhkaygu qabo xubniga xidhida jirhkaygu qabo xubniga xamdiyey xamdiyeygu qabo xubniga alla xurmayn dumarkana ku xeel dheero xamdiyey xaqa soorayaanaqe xamdiyey xaqa soorayaanaqe xididada jirhkaygu qabo xubbiga xididada jirhkaygu qabo xubbiga xamdiye xamdiyeygu qabo xubbiga ilaxaawiyo aadan kor xalaal xubbigiisa jacayl kor xalaal ilaxaawiyo aadan kor xalaal xubbigiisa jacayl kor xalaal xididada jirkaygu qabo xubbiga ilxaawiyo adan kur xalaal xubbigiisa jacaylkur xalaal ilxaawiyo adan kur xalaal xukmigiisa jacaylku xalal xididada jirxamdiyey xamdiyey igu qabo xubbiga jacaylku biloday halhan xanuun igu berayo xunxun iyo xulxun xishoodiigu reebey xashxeeye xishoodiigu reebey xashxeeye xamdiye xamdiye u qabo xubbiga xamdiyaanu heshiino ku xalal xurmayo ku xalal xoola ka dhiibo ku xalal meherlaygu xidhaayo aqalweyn ku xaruuno ku qabo xubiga halyaanu heshiino guur xalaal waalidkeena xumeeyo guur xalaal ee aan xoola ka dhiibo guur xalaal meherlaygu xidhaayo guur xalaal aqal weyn ku xaroona guur xalaal xamdiye xamdiye igu qabo xubbiga igu qabo xubigame <laughs> alla waxbaa ka dhacay xididada jirkiyo igu qabo xubiga xididada mm. jirkiyo igu qabo xubiga xamdiyo igu qabo iyo erey kaleo aada u macaan baa kamid ahaa dhaantadaasi ah, markaano kale waxaa layihahdaa koragoo laba saar soo maahan mm-hmm. balse dhanka iyo sheekooyinka marma jalecna dhankaaga balsoo qabo waayahay dhankayga haddii aan soo qabto sheekadan dhageystaha nala wadaagay mm. waxa uu yidhi nin hantiila ah ayaa mm. gabar iska reer tabareed ah aa la soctay marka su-aal buu weydiiyey gabadhii oo mm. waxa uu ku yidhi ma shukaansan lahayd ee qof baahan ama aan waxba haysan ayuu yidhi iyadii mm-hmm. weydiinaa maogtay mm-hmm. markii uu intaas weydiiyey kadib waxa ay tiri maya marnaba ma shukaansadeen markaas buu ku yidhi qofka aad diidayso booska uu kuugu jiro oo kale ayaad aniguna iigu jirtaa wuuna ka tegay wuuna ka tegay wuuna ka tegay gabadhi marka waxay tidhi ilaa iyo hadda waan kasoo kabsan la ahay jabkaas ilaa iyo hadda aada iyo aada sheekadan waa waa dhacdo maaragtaaye cajiiba ah. mm-hmm. eh, markaan deeqa kaalmaha sugaantaan ku laabanaynaa dhankeyga mm-hmm. koragoo laba saar waxaan soo qabanayaa mm-hmm. isbanaadiriya buuraan kora haashim cadde గపది హాయి ఊపులో hagaag inta aynu kaga soo laabanay heeskaa banaadiriga ah buurankora haashimi caddaa ku luuqeynay gabagabada taaganaa deeqa ay bal barnaamijkuna soo xir waayahay waan u mahad saaxiibada qiimaha leh ee barnaamijka intuu hawada ka baxayay nala socday waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin sidoo kale waan u mahad oo farsamada ku jiray heeska gabagabada waxaan soo qabanayaa hees ay ku luuqeyso fanaanada codka macaan maandeeq garan weyda taladii ayaa layidhahdaa heestaas ayaan idinkaga tegaynaa waa deeqii shuceyb oo idin leh sidaasii nabadgelyo alo iga ku rucn I know hadaad garasha diidood udurkayiga dhooft